ليلة السبت الموافق لثاني من شهر الله المحرم عام 1442 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الأخذ في القول والعمل لأنه سميع مجيب الدعوات majliskan oo majliskii todoba iyo soddonaad ee majaalista marka sharaxa kooban ee kitaabka sunan annasaa-i caawana waa habeen sabti ah labada bisha ilaahay subxana wa tacala ee muxaram kun afar boqol laba iyo afartanka jir nabigeena sala allahu alayh waali wasalam cashirkan waa cashirka ugu horreeyey ee sanadkan kun afar boqol iyo laba iyo afartan hijrada nabigeedna ay kasoo wareegtay bilowgiisa cashirka u horreeya weeyaan ilahi waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala asmaal usna wasifaati sifaat alculaa inuu sanadkan sanad khayr oo baraka wanaag iimaan iyo amni iyo taqwo iyo allodhawaasho uu ilaahbana siiyo sidoo kale kitaabka iyo kutubaha wadnana ilaahi subxana wa tacala uu noo taysiiriya aqrintooda iyo barashadooda iyo ku dhaqankoodaba waxaan kusoo jirnay kitaabu aladaan ayaan kusoo jirnay baabka sideed tobanaad ayaan halkan ka bilaabayna in sha allahu tabaaraka wa tacaala aladaanu liman yajmacu bayna الصalaatayni fii waqti اlأuulى minhuma baabu اlaadaani adaan ayuu baabkan u baab yahay liman qof uu adimo yajmacu jamciyo bayna الصalaatayn labada salaadood jamciyo fii waqti اlأuulaa salaada hore waqtigeeda aadaan uu adimo oo minhumaa labada salaadood ka mid ayuu baabkan u baab yahay labadii salaadood oo la jamcinayey salaada hore wakhtigeeda ayaa la adimayaa sida ayuu kala jooga kala jooda imaamka cali raxmat xadiidka lix boqol iyo shan iyo lixdanaad shan iyo kontonaad xadiidka lix boqol shan iyo kontonaad waa xadiid saxiix qaala imam nasri aleh raxmat akhbarna ibraahim ibn haruun albalki saduuq weyaan qaala xadaanaa xaatim ibn ismaaciil waa saduuqun yahimu saxiixu lkitaab ismoodsiin ayuu leeyahay haddii laakiin xadiidka uu kitaabkiisa ka akhriyo iyo qoraalka u qornaa waa saxiix weeyaan qaala ambanaa jacfar ibnu muxamed waa jacfar asaadiq ayaa inoo warramay waa saduuqun faqiihun imaam can abiihi abihi oo waxaa weeyaan moxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib weeyaan waa jacfar muxuu ah ninka la yihahdo moxamed albaqir iqatun faadil weeyaan raximahum اllahu jamiica ana jaabir ibna cabdillaah أنa jaabir بنa cabdالlah jaabir بn cabdالlaahi صaxaabiga jelka utaqaanay radi الlahu tacala canهuma isaga abi alla ka raali noqdee qaala wuxuu yihi jaabir saara rasuula nabiga ayaa socda sal ا slm xataa aataa ilaa ka yimaado carafata meesha carafa loo yaqaano oo xajka lagu guto fawajada kadib nabigu wuxuu la kulmay calayhi الsalaat slam alqubata teendhadii qad duribat lahu in loo dhisay oo meesha looga taagay ayuu nabiga la kulmay ala sla sl binamirata meesha namir la yihahdo fanazla markaas nabigeenna wuu degay biha iyada ayuu degay oo muxuu aha toos ayuu gudihii u galay teendhadii xataa idaa zaaqat ishamsu ilaa ay qoraxda ka zuusho xataa idaa zaaqat ishamsu markii qoraxdii ay zuushay oo muxuu aha bartamaha samada dhanka galbeedka u iilatay amara nabigu wuxuu faray sal sl bilqaswa xashi qaswo ahayd faruxilat lahu waa loo heryeeyey herye ayaa loo saaray xataa ida intahaa ilaama uu kaga kaado nabigeed ilaa baطn waadi khaaba nabigu u khudbeeyey annaas dadka ayuu khudbeeyey baطn waadiga waxaa weeyaan waa meesha hadda masjid namira ama masjidkan caadiga oo carafo ku yeelo qeybta imaamka xagga xigta weyaan masjidka waa kala baran yahay barka hore oo dhan carafo kuma jira barka dambe ayaa carafo ah marka meeshaas ayaa badnulwaadi la yidhaahdo meesha ahaan jirtay oo adiga meeshuu maray halkaasay ahaan jirtay hadda laakiin meeshii waa la wada eh, muxuua hagaajiyey oo masjidka qeyb ka mid a ah weeyaan laakiin calaamad lagu garanaa in meeshaan aynan ahayn carafo xuduuddeeda ayaa loo sameeyey insha allahu tacala kitaab alxaj ayaan ku eh, muxuu ahaa ugu tegi doonaa qofkii marka intii carafo tago kadibna qeybta hore masaajid iska fariisto oo isaga dhamaysto wax carafo laynoo istaagana maaha marka qofku waa inuu hubiyo markuu muxuu ahaa carafo tago masjidka qeybtiisa hore khudbada wixii ka horeysa ayaa la joogi laakiin marba haddii salaada duhur iyo casar la jamciyo la tukada waa in laga baxa oo muxuua ah dhanka kale loo gudbo oo gudaha xuduudka carafa la gala weeyaan marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu khudbeeyey khaaba annaasa uma adana kadibna nabigeena calayhi salaat salaam cafwan faruxilat lahu hashi ayaa loo raray yani nabigeena calayi slat xataa ida ntaha ilaa uu nabiga kaga ekaada ilaa baطni waadi waadiga gudihiisa khaaba naas dadka iyuu khudbayy nabiga ala slam uma intaa kadib min adana waxaa adimay bilaalu bilaal oo muadinka nabigeena sal la sl bilal ibn rawax alxabashi uma kadibna aqaama wuu aqimay fasala duhra salaada duhr ayuu nabiga mxuu ahaa tukaday dadkana dujiyey uma aqaama bilaal wuu aqimay fasala alcasra salaad casr ayuu mxuu ahaa nabigeena tukaday dadkana dujiyey walam yusali baynahuma shaya nabiga intu labada rag salaad udhexaysayna waxamuusan tukanin calayhi salaatu wasalaam marka salaada duhur marka ay gashay ayaa labadii eh, mxuah salaadood aadaankoodii halkaa markaasuu dhacay maadaama lasoo hormarina jamcu taqdiim la samayna halka aadaana ku filan weyaan intaas waa mxuah maxalushaahidka aladaanu liman jamaca bayna asalaateyn bacda dahaabi waqti اlula minhuma aladaanu aadaan la aadimo ayuu baabkan u baab yahay liman qof jamaca jamciyey isu geeyey bayna asalaateyn labada salaadood ama salaad duhur iyo casr isu geeyo ama maqhrib cisha isu geeye bacda dahaabi waqti اlula salaadii hore waqtigeeda markuu taga kadib oo minhumaa labadi ka mid ah in muxuu ahaa hal aadaan oo weliba ah salaada dambe wakhtigeeda la adimaa in lagu kaaftooma ayuu baabkan u baabya weyaan haddii salaaddii marka jamcu taqdiim la samayna oo salaaddii duhur iyo casarkii oo kale duhur laisugu geyni ama maqhribkii ceshihii oo kale laisugu geyni maqhribkii oo jamcu taqdiim horumarin uu yahay aadaanka xilligii tan hore ay gashay ee la adimi haddii jamcu taakhiir la samayna oo lasugu geynaa muxuu duhurkii casarkii casar lasugu geynaa amaba waxaa weeyaan maqhribkii ceshe cisaa lasugu geynaa xilliga salaada dambe ayaa la adimay oo lama dhahayo maadaama salaadihii ay isleeyihiin oo jamci la samayna aan duhurkii aan dib u dhiga doono aan hadda sii adiba maya waa mashaqo kale mogta mashaqadii loo dibdhigay ama mashaqadii loo hormariyey ayaa meeshii muxuu ahaa taallo marka aadaankii inaad hormariso ama dib dhigto wax xikmadaho weyn ama faa'ido ah oo ku sugan ma lahan weyaan xilligaaba haddii aan la tukanaynin xilligaaba haddii aan la tukanaynin xadiidkii lix boqol iyo lix iyo kontonaad qala imam nas alي ramat abarani waxay warami ibrahim ibn haruun albalki saduqan hadduna soo mari qala xadaثana xaatim ibn ismaaciil saduqan yahimu saxiix اkitaab qala xadaثana jacfar ibn moxamed sanadka hor dhamaan can abihi can jaabir bn cabdilahi radi allahu ta anuma qala fi jaabir bn cabdilahi dafca rasuula nabiga alla ayaa dhaqaaqay xataa intaha ila اlmusdelifa ilaa musdelifa nabigu kaga kaada sal slm carafo waxay xigtaa dhanka bariga ayaa xigtaa ama qorax kasoo ba xigtaa ayada ayaa laga soo bixi kadibna waxaa la soo aadi musdalifa marka loo socdo muxuu ahaa beytka ilaahay subxana wa tacaala oo maalinta carafa la taagnaaday kadibna laga soo noqdo musdalife ayuu nabigeena imaaday waana sidii la sameeyo musdalife kadib marka la baryo waxaa kusoo xigta in mina mina la imaado mina dhagax marka la tuurto oo timi la xirto oo xooli la gowraca kadibna waa in dawaaful la aado xaramka lasii aado kadibna waa in habeenka loo soo hoyda mina loo soo hoyda xajka marka insha allahu tacala kitaab alxaj ayaan u tegi doonaa xadiidka dheera ujaab bn cabdillaah radia allahu tacaala canhuma waayahay wuxuu le jaabir marka qaala wuxuu yhi jaabir dafca rasuul nabiga ayaa u dhaqaaqay xata ntaha ilaa dafaca rasul nabiga ayaa dhaqaaqay sal slm xata intaha ila musdelifa ilaa musdelifa oo nabigeena ka gaara sal slm fasallaa biha almaqriba musdelifa ayuu maqrib ku tukaday nabigeena ala sl walcasha salaada cisha biaadaanin hal aadaan iyo iqaamatayn lama aqimitaan walam yusalli baynahuma shayan wax u dhexaysiin lama arko marka jamcigu jamciga nabiga uu ku sameeyey musdelifa oo salaadii maqrib iyo isugu geeyey halka aadaan ayuu nabiga adimay labada aqimitaanna waa la aqimay waana sida si la samayna weyaan riwaayaad qaar oo shaad ah ayaa noo imaan doona shaadna horaan u sheegnayo mukhaalafat ahiqa liman huwa awhaqu minhu aw liman aktaru minhu cadadan oona iqa iyagana ah dad isaga ka muxuu ahaaya aada looga kalsoon yahay inuu khilaafo qofka iqada ah amaba dadka tiro badan oo ayagana wada iqaho aan isku martaba yihiin inuu khilaafo oo wixii ay wariyeen wax khilaafsan oo wariyo marka waxaa noo imaan doonaa riwaayaad qaar oo shaad ah oo caddayna in hal salaad hal salaad waxaa weeyaan laba adin maqhribkin loo adimay cishihina loo adimay qaar waxaa imaan doona bedelkii aqimitaanka dambe asala in la yidhaha laiska geli oo salaaddii dambe oo cishaha aanan loo aqimayn ayaa noo imaan doona dhammaantood waa riwaayaat shaad ah riwaayaat shaad ah weeyaan shardiga markii aan sheegaynay saxiixana maxaa la yidhi aلصaxiixu maa rawaahu cadlu taamu الضabطi mutaصil الsanad saddex min gayri shuduudi walaa cilati qaadixa shantaa shardi ayaa loo shardiyey shardiga marka meeshaan ka baxa oo dacfiga gelina marka riwaayadaas shaadnimo lagu xukumay waxaa weeyaan in uu mukhaalafat ahiqa limaa rawaahu hiqaatu aw limaa rawaahu man huwa awhaqu minhu ruwaaddii isaga ka raawiga looga kala sooli badnaa ama ruwaaddii isaga la martabada aheed laakiin ka badnayd ayaa waxaa weeyaan ayuu khilaafaya qofkii tusaale ahaan salaada maqrib maanta aan tukanay haddii la yidhaahdo miiqaa saacoo la galay oo nin uu yidhaahdo waxaan galnay laba iyo tobanka markii ay ku dhacday aan galnay inteena kalena aan dhahna maya halka saaco wax yar dhiman aan galnay amaba laba iyo tobanka iyo waxaan galnay afartan daqiiqa ninkaa warkiisa muxuu noqonayaa shaad uu noqonayaa af somalia maxa lagu yidhaha shaad nin gooriya haye ya kelinimo haye magac kale ku sheega ya sheekh <laughs> inuusan been uqasdina laga yaaba xaaji oo inuu been uqasdina laga yaabaa oo oo ismootiin ay ku dhacday ismootiin ay ku dhacday marka alcumuum shaadka waa isla fahna macnihiisa sidaa weyaan marka riwaayaadkaas shuduudka waa inoo imaan doonaan waana muxuuaha mana fogo qaar noocaas waa noo imaan doonaan waa aan ku noqdo xadiidka marka jaabir bn cabdillahi wuxuu yihi qaala wuxuu yihi jabir bn cbdillahi dafaca rasulla nabig al sl slm ayaa soo aaday amaba soo dhaqaaqay xataa ataa ama xataa intaha ilaa uu kaga ekaado ila musdelifati musdelifo fasala biha maqrib salaad maqrib iyuu ku tukaday iyo alceshaa salaad cesha biaadaanin wa iqaamatayni walam yusali baynahuma shayan waxbana uma dhexaysiinin oo sunno ah xadiidka lix boqol iyo todoba iy kontonaad waa xadiid saxiixun duuna qowlihi uma qaala asala asala noo imaan doonta oo bedelka aqmitaanka asala kaligeed la geliyey intaan ka ahayn xadiidku waa saxiix meesha ayada salaadna waxaa lagu bedelaya oo maxfuudka walmaxfuudu uma aqim aqim weyaan meesha asala uu iska yidhi aqim ayuu nabig yidhi sal slam marka midkaan la yidhaahdo asala waa shaad asala kaligeed asala in la yihahdo markii aqimitaanka badelkeeda asala la yihahdo waa shaad waxa maxfuudka ana shaadka waxaa ka hor imaana amaba dhankiisa kala taagan almaxfuud maxfuudkana waa uma aqim salaadda aqim weyaan oo in muxuu aha salaad kasta haddiiba salaad lagu jamcinaya in aqimitaan loola imaado waa laga marmaan qal imam nasa alih ramat lah waxaa noo cali ibni xujir asacdi ama asacdi almarwazi iqat xaafid qaala anba'ana shariik ibn cabdillaahi الnakhaci saduuq weeyaan yukhطiu kaiira aad buu u gafaa laakiin qaadinima loo dhiibey markii qaadinimo loo dhiibey oo magaalada kuufa la yihahdo oo mxuu ciraaq ku oli jirtay oo basra magala madaxda labaad hadda oo ciraaq waa basra soo ma marka magaalada basre magaaladii la tartami jirtay oo xagga cilmiga iyo xagga dhismahaba kula tartami jirtay ayaa qaadi looga dhigay hadda way burburtay oo magaalo ma ahan marka markaasuu ikhtalaa isku dardarsamay kolley dadkii a ku tira batayo ree ciraaq oo xajaaj uu ku tilmaamay yaa ahl ciraaq yaa ahl ashiqaaqi wanifaaq araa ru'uusan qayd aynacat xaana ikhtiaafuha ree ciraaq dad khilaaf badan oo imtixaan ay ahaan jireen marka xajaaj ayaa loo soo magacaabay inuu gobnatoore ka noqdo markaasuu mimbarka istaaga isagoo afduuban afkuu soo xirtay markaasaa wuxuu yidhi yaa ahl ciraaq ahlu ciraaqow yaa ahl ashiqaaqi wanifaaq dadka khilaafka iyo munaafiqnimada ku cambaxayow saasuu horta ka bilaabay khudbadii dhanba saas ku bilaabay in alxamdulilah naxmaduhu wanastaciinu nastaqfiru maba jirtaba qad ara inii ara ru'uusan qad aynacat aniga waxaan indhaha ku hayaa oo ii muuqda madaxyaalo ama madax madax ama madaxyo badan qad aynacat kartay oo bislaatay diyaar ah qad xaana ikhtiaafuha xilligii muxuu aha la goyn lahaana uu diyaar yahy markaasuu amar bixiyey amaruu bixiyey hawlo u diray saasaa la yeelaa uu yidhi oday ayaa soo orday marka oo muxuu ahaa da'a waa kuwa ahlo shaqaaqa fala aad sheegay markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin acfinii can ilmawduuc amiirow arrintan aniga cafi markaas u degay qoortuu ka jaray rab ya qoortu masjidka dhexdiisi marka xajaajda waa taqaanaano seefta ijaa khatar ahayd eh. marka xajaaj seeftiisana malaha ma haysan shariikan cabdillahi naqaci dhibkan way ku hayeen markii ay ka badbadiyaan isku dardarsamyaa malaha saasaan isiri maxaa yeelay culimmada dhan waxay leeyihiin tagayara xifduhu lama waliya alqadaa bilkuufa kuufan waa ciraaq markii aad qaadi ka noqday ayuu isku dardarsamay dhibkii ay ku hayeen iyo stresski iyo waxyaabihii iyo xaajooyinka aan dhammaanaynin oon la aqbalaynin amalaha muxuu madaxii isku dardaray iyo xaaladiisa ugalay allahu aclam shariif bin abdillahi naqaci waa qaadigii qaadi kuufa can salma ibnu kuhayl alxadrami salma ibnu kuhayl alxadrami waa iqa can saciid ibni jubayr waa ninkii taabiciga ahaa oona weliba muxuu ahaa iqa faqiih ahaa amin cumar abdulahi bin cumar ibn radi allahu tacala anhuma qal wuxu yhi kunaa waxaan macahu xajaajadil axsant allah ybaar fiik waa lafta aad u fiican meel dheer baa u raadininiba raawigan muxuu ahaa eh, haddaan ka hadlayna oo saciid ahna isagaaba dilay weliba kacbada ku dilay isagana dhowr bil kama dambaynin bil xataa muusan gaarin aan filaya wuu habaaray wuxuu ku yihi magacaa wuxuu yihi saciid ibnu jubayr markaasuu yihi kusayr ibnu xuqayr adig maga hadal noocaasuu ku yidhi markaasuu qoorta ka jaray marka muxuu ahaa eh, wuu habaaray marka wuu habaaray habaarkiyaa ku dhacay markiiba toban iyo dhowr beri toban iyo todoba beri waxyar ka dambeeyey ilahay baa subxana watacala ofsaday koleyba ilahay agtiisa lagu kulmiyo ilahayna agtiisa cadli waxaan hinma yeelan ya ilahay agtiisa cadaalad unbaa taallo marka adduunkan waad aragteen oo dulmiga yeelo wuxuu la egyahay ibaaxadiisa subxaan allahi alcaiim waa yahay an saciid ibni jubayrin an cumar radi allahu ta anuma qal wuxu cabdillahi bn cumar kunaa waxaan macahu n cumar wuuu ka war qaal wuxuu yidhi saciid baa dhihi kunaa waxaanayna macahu cabdulahi bin cumar ayaan la jirnay bijamcin jamci waa agge musdelifa faadana wuu adimay ama asaga ha adimo ama qof ha amro hala adimo uma aqaama wuu aqimay fasallaa bina almaqriba salaad maqrib iyuuna dujiyey uma qaal wuuu yidhi asalaa asalaa yii hadalkaas basuu yidhi fasallaa bina alcishaa cishaa ayuu kadibna na rakcatayni faqultu waxaan idhi maa haadihi salaa salaadan noocan cabdulahi bin cumar maxay ahayd qaal wuxuu yidhi hakadaa sidaa maan sallaytu la tukaday maca rasul rasulka alm sal slm fii hada makan meeshaan musdalifaan kula tukaday inta kale marka waa maxfuud laakiin kelimada aلsalaa uma aqim bedelku uu salaa yidhi uma aqim ayaa sida sax sidaa weeyaan baabka labaatanaad ee kitaab aladan hoos imaaday aliqaamatu aqimitaan liman jamaca bayna الsalaateyn laba salaad qofkii jamciyo inuu aqimitaan la imaado ayuu baabkan u baabiyay xadiidka lix boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiid shaad asna qala imam nas alي ramat lla abarna moxamed bn muhanى alcanazi iqat habt qaala xadaثana cabdiraxman mahdi waa imaamu xujaة habt qala wuxuu yihi xadaثana shucba shucbana waa lamid waa imaamu xujaة habt an xakam ibnu cutaybat alkindi iqaة habt waa nin lagu kalsoon yahay oona weliba aad u culuswa habtiga qofka aad u sugan oo wuxuu u sheegay aan loo laabanayni wasalmt xakam xakam iyo wasalama Eh, adan waxay wariyeen in hal aadaan maqribkii oo aimitaan hal aqiimitaana iyo cisho hal aqiimitaana inuu nabigeena ku samey sal sl musdalifo marka waa iqaa ninka soo wariyey laakiin wuxuu khilaafay iqaadii badnayd sidaa darteed waxaa lagu xukumay shaad inuu la keliyoobay marka sidaa darteed ayaa mxuuaha kelimadaas aan loo qaadanaynin xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo kontonaad shuduudka iyo dacfiga kitaabka koleyba aad bu ugu yarya waad aragtay intaan soo marnay laakiin meelaha qaar way oo kooban ayaa ku jirtaana waa la cadaynaya waana inta hadda axaadiiska raggan la tirina oo dhan wax loo tirina asbaabta loo keena ay ka mid tahay weyaan qala imam nasai ramat lla abarna camr bn cali alfallaas weyaan qaala xaddatana yaxya bn saciid yaxya bn saciid waa ninke alqaطaan qaala xadaana ismaaciil ismaaciil waa ke haye ismaaciil haddaan soo marnay kaa nagama fogeynba ismaaciilkaas waxaa weeyaan ismaaciil ibn xari weyaan waa ismaaciil ibn xari ismaaciil ibn xari weyaan raximah llah raxmata waasica ibn khaalid cafwan ismaaciil ibn khaalid w waa iqat habt qaala xadaanii waxa warram asabiici abu isxaaq asabiici waan soo marnay waa iqatu caabidun laakinu ikhtarata fii aakhirihi can sacيid bn jubayri raximah اllah an cmr cbdlahi bn cmr radi اlahu taala anuma anahu cabdlahi bn cmr salla maca rasul rasulka ayuu la tukaday sal slm bijamcin musdelifa biqaamatin waaxidatin hal qimitan ayuu kula tukaday xadiidka lix boqol marka taasna waa ishaad ilayt waa cadda weyaan xadidka lix boqol iyo lixdanaad qaala imam nasai aleh raxmat اllah ahbarana isxaaq ibn ibrahim alxandali ibnu rahwey weyaan can wakiic ibn jarax waa raggii mxuu ahaa aimada ahaa raggan qaala xadaana ibn abi diib ibn abi diib intuuna soo mara waa yarayd maxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi ibn abi diib waa iqatu faqiihun faadil can zuhri maxamed bin shahab zuhri waa imaamkii can salim mawla salim ibn cabdillahi bn cumar waa iqatu faqiih can abihi cabdillahi bn cumar radia allahu taala ana rasu rasulka sal slm jamaca wuxuu jamci baynahuma labada salaadood maqhribkii cishaa bilmusdalifta ayuu ku jamciyey sallaa kula waaxidati minhuma mid kasta wuxuu kula tukaday ama ku tukaday biiqaamatin hal aqimitaan mid kastaba goorigooni uu tukaday walam yatatawac muusan sunaysanin qabla waaxidati mid horteed oo minhuma ka mid walaa bacdu iyo gadaasheedba muu sunaysan nabigana sal l slm xadiidkan marka cabdullahi bin cumar wiilkiisi oo saalim ahaa oo xirowgiisan ahaa iyo raggii kaloo badnaay ayuu waxaa khilaafay raggan kalaa khilaafeen saciid ibnu sayib oo kale ayaa ah, mxuu ahaa ayaa mxu saciid ibnu jubayr oo kale ayaa ayaa khilaafay sidaa darteed waxaa lagu xukumay inuu xadiidkiisa shaad yahay ama riwaayadiisa shaadata weyaan aadaanu adimitaan loo adima lilfaaiti wixii tagay oo min asalawaat salaadaha see la yeelaya see looga adima habkee la yeeli salaado badan ba hal mar kaa tagay si a ay kaaga tagaanba waadnoo imaan doontaa asbaabta keentay in nabigeenna calayhi salatu slam iyo saxaabada ay dhowr salaadood isku xigta xaalad ay ku sugnaayeen muxuu ahaa difaac ay ku sugnaayeen inuu ka inay kaga tagtay iyo waxay sameeyeen halkaan insha allah ka gelayna xadiidka lix boqol iyo ko iyo lixdanaad qala imam nas alي ramat lla abarna cmr bn cali alfalaas weyan qala xadana yaxya bn sacid اlqaطan qala xadana ibn abi dib maxamed bn abdiرaحman alqurashi iqaة fadil faqiih weeyaan qala xadana saciid ibn abi saciid almaqburi iqa saciid ibn abi saciid abi saciidkan dambe kaysaan ayaa la yihahdaa can cabdiraxmaan ibn abi saciid isku qof maha marka ha u malaynina in saciid ibn abi saciid iyo cabdiraxmaan ibn abi saciid inay laba nino walaaliyiin maya kan hore oo saciid ibn abi saciid abi saciidkaas kaysan ayaa la yihahdaa maqburi ayaana nisbadiisa ay tahay waana iqa cabdiraxmaan ibn abi saciidkan dambana abi saciidkan abu sacuud alkhudri weeyaan saxaabiga jaliilkaha cabdiraxmaanna marka waa iqa can abihi abihiis oo abi saciid alkhudri radi allahu tan arda sacad malik bni sinaan oo saxaabada nabigan raggi culammadooda ahaa qaala wuxuu yidhi radi allahu tan arda shaqalanaa waxaana mashquuliyey almushrikuuna gaalada ayaana mashquuliyey yowma alkhandaqi maalinta khandaqa magaalada madiina godka lagu wareejinaayey can salaati duhri salaada duhur xataa qarabat ishams salaada duhur iyo casar iyo maqrib qoraxda ay ka dhacdo weeyaan wadaalika xilligaana qabla an yanzila intuusan soo degin fi lqitaali dagaalka maa nazala wixii soo degay inta aan aayad amaba salaat اlkhowf ay soo degin weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu aayadihii muxuu ahaa khowfka yaa xasuusta naam Hmm. faltaqm طaa'ifata minhu macaka axsanta nacam tamaam mhm. waayahay marka aayaadkaas oo qofka markii khoofka uu jira cabsida oo dagaalka lagu jiro habka loo tukana oo salaatulkhowfka ah sooma degin marka iyada marka gaaladeen waa lais hortaagan yihi sidii loo difaacayo oo loo mashquulsanaa ayaa marka salaadihii ay tageen faanzl اlah alweyne wuxuu soo dejiy caza wajal wakafa اllahu allaweyne wuxuu ka kaafiyey almuminiina ahlu iimaanka alqitaala dagaalka uu ka kaafiyey ayuu alla soo dejiyey oo kadibna qoraxdin way dhacday o faamara rasu uu faray sal slm bilaalan bilaal wuxuu faray inuu salaada aqimo faaqaama wuxuu aqimay salaata duhur salaada duhur qoraxdana waa dhacday markaa fasallaha wuu tukaday kamaa kaana siduu yusaliha uu tukan jiray liwaqtiha waqtigeeda uma aqaama alcasr salaad casr ayuu aqimay fasallaha wuu tukaday kamaa sidii kaana u ahaada yusaliha mid tukado fii waqtiha waqtigeeda ayuu iyada tukaday sidii cad u tukan jir u tukaday uma adana wuxuu aadimay lilmaqribi salaada maqrib fasallaha wuu tukaday kamaa sidii kaana ahaada yusaliha uu tukaday fii waqtiha waqtigeeda weyaan cishaana waa noo imaan doonaa insha allahu tabaraka wa tacaala iyada oo muxuu ahaa la raaciyey alijtizaau lidalika kulihi biaadaani waaxidi wاliqaamaةu likuli waaxidaةi minha alijtizaau baabu اlijtizaa'i ku kaaftoon ayuu baabkan u baab yahay lidaalika salaadahaas kullihi dhammaantii ama dhammaantood biaadaanin waaxidin hal aadaan in loogu lagu kaaftoomo oo hal aadaan dhowrkaas salaadood oo muxuu ahaa tagtay in hal aadaan loogu kaaftoomo waliqaamatu iyo aqimitaan lala imaado likulli waaxidatin mid kasta oo minhuma minha minhumaa miya meesha qoran minhaa ayaa ka haboon oo minhaa ka mid ah ayuu baabkan u baabiyey yacni salaadihii tirada badnaay oo kaa tagay in waxaa weeyaan tan hal aadaan la aadimo kuwa kalena mid walba aqimitaan lala yimaado ayuu baabkan u baabiya xadiidka lix boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixu bimaa qablahu xadiidkan kin ka horrey markii laisu raadiye ayuu saxiix noqdaa ayuu saxiix noqonaa weyaan waayahay xadiidka lix boqol iyo laba iyo lixdanaad qaala imam sacli ramat lah abarna hanaad ibnu sari abu sari wa iqa can hushaym ibnu bashiir iqatun habtun kaiiru tadliis walirsaal alkhafiy can abi zubayr maxamed ibnu muslim tadrus wa saduuqun yudalis can naafic ibni jubayr waa soo marray iqatun faadil can abi cubaydata ibni cabdillahi bn mascuud weeyaan abi cubayda cbdillahi bn mascuud ayaa dhalay iqatun weeyaan qala wuxuu yidhi abu cubayda qaala cabdullah cabdullah hadii la ilaaqa oo xadiista nabigeena marba la ilaaqa muxuu noqonayaa oonan aabihiis lagu darin aaab martabo saxaabana la joogo muxuu noqonayaa cabdulahi bin mascuud waa qowlan waaxida haddii marba can cabdilaahi can rasuulilah ay noqoto oo nabiga in waa laga wariya cabdulaahi la ilaaqo qof kale hau raadin laakiin cabdulahi bin cumar hadii la abdulahi bin cabaas ama ibn cabaas ama ibn camar iyo baabka dadka intooda kale waxaa weeyaan magacooda keligiis lama dhigo isagaa marka magacaas ah, muxuu ahaa ku haysta qandaraas ku haysta gooniya in saxa tacbiir qaala cabdullahi wuxuu yidhi ibn mascuudin radi allahu ta arda ina almushrikiina gaaladii shaqalu nebiy nabigu waxay ka mashquuliyeen can arbaci can arbaci salawaatin afar salaadood yowma alkhandaqi maalinta qaswat alkhandaq ay dhaceysa khandaqa hadda kama hadli karno wakhtigoo ciriiri awgiis laakiin waxaa weeyaan xaalad fariid ahoo runtii aan inaba caadi ahayn oo iimaankii la imtixaamay saxaabada nabigeena sal alla l slm nafta iyo baqdintan halka ay soo gaartay ayay ahayd oo toban kun oo ciidan magaalada madiine ay go'doomiyeen oo muslimiinta baahi iyo cabsi iyo dhaxan iyo dhib oo dhan buu iskugu yimid ilaahay markuu taswiirinaya subxaana wa tacaala taswiir aan inaba caadi ahayn ayuu sawiray rabbi wuxuu leh subxana wa tacala id jaa'ukum min fowqikum wa min asfala minkum waizaaqat alabsaar wa balaqat alquluubu alxanaajir watadunnuuna biاllaahi dunuuna hunaalika btuliya اlmuؤminuun wazulziluu zilzaala shadiida ayuu rabbi yidhi subxana wa tacaala yacni markii ay kor inkaga yimaadeen oo hoos inkaga yimaadiyeen inkaga imaadeen oo dhan walba linka harareeyey oo waxaa weeyaan halkaas nafta ay soo gaartay weliba aad khalaas ilaahay agtiisa aad marka aad si xun wax u malaynayseen oo khalaas in alla usan idin gargaarayn oo halkaa linku baabi'ina waa munaafiqiintii asaad aaminsanaayeen aad malayseen all wuuu marka hunaalika btuliya اlmuminuun halkaas ayaa muminiinta si dhab a ah loo imtixaamay wazulziluu zilzaala shadiida gelgelitaan aan inaba caadi ahayn oo aad u daran ayaa la gelgelay ayuu rabbi subana watacaala markii dambena waxaa dhacday ilaahay baa u gargaaray subxana wa tacaala gaaladina waxaa lagu diray wa arsal muxuu ahaa calayhim junuuda riyaxan wajunuuda lam tarawha dabayl iyo ciidamo aan loo jeedin malaa'iga ayaa lagu saliday qiso dheer ay ahayd oo taqanaa magaalada madiine ilaa sideed kilomitr sideed kilomitr waxaa weyaan la qoday oo magaalada lagu wareejiyey ra'yigaana waxaa keenay salmaan alfarisi radia allahu taala arda laga bilaabo meesha hadda sabcata masaajid loo yaqaano oo qofka xajka iyo cumrada tago magaalada madiine tago koleyba ziyaaraadka waa la mariya dadka waa taarikhaana loo tusaa cibaadahaan looma tago magaalada madiine cibaadahaan shan shay a loo taga laakiin kuma jirto meesha ayada marka meesha ayada markaad tagto laga bilaabo ilaa buurta uxud lagaga dhawaado intaas ama xara alharbiya xara sharqiya cafwan ilaa lagaga dhawaado inta ayada ayaa la qoday sideed kilomitr ayaa god la qoday oo muxuuah afar dhunna uu yahay gudaha ama afar mitr wax ku dhow dhumaca balarkana uu yahay afar mitr si faraska uusan ugu soo boodin gudahana muxua dhufays baa laga xirtay oo waa lagu jira hawl adaga ahayd magaalada madiina waa dhagax weliba aan yani inaba aan la karayn xujaas oo dhanna waa noocaas marka xaalad adag ahayd sida xaqiiqada ah waa xilliga nabigeena cala slam uu saddex dhagax calayhi salaa slam caloosha saartay baahi iyo gaajo awgeed waayahay ina almushrikiina mushrikiinta cabdillahi bn mascuud ayaa dhihi shaqaluu nabiya nabigeena ay mashquuliyeen can arbaci salawaatin afar salaadood yowma alkhandaqi maalintii khandaqa godka la qoday oo duulaanka khandaq loo yaqaano axzaabna waa loo yaqaanaa faamara bilaalan bilaal ayuu nabiga amray faadana wuu adimay uma aqaama wuu aqimay fasalla duhra salaada duhr ayuu muxuu ahaa nabiga tukaday saxabadin waa la tukanayaan uma aqaama wuu aqimay bilaal fasalla alcasr nabiga casr ayuu tukaday saxabadin waa la tukanayaan uma aqaama bilaal wuu aqimay fasalla almaqriba salaada maqrib ayuu nabiga tukaday sal sl saxabada tukanayaan uma aqaama muxuu ahaa ninka la bilaal wuu aqimay salaaddii fasalla alcishaa salaad cisha ayuu nabiga tujiyey saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka maxaa dhacay hal adim iyo hal aadaan iyo waxaa dhacay iyo afar aqimitaan sidaa weeyaan baabu اliktifaa'i biliqaamati likulli salaa salaad la arkay in hal aqimitaan looga maarmo ayuu baabkan u baab oo aadaanka horeba aan lala imaanin xadiidka marka laakiin daciif weeyaan laa taquumu caleyh اxuja xadidka lix boqol iyo saddex iyo lixdanaad qaala imam sacali raxmat lla akhbarna alqaasim ibnu zakariya ibni diinaar qaasim ibnu zakariya ibnu diinaar waxaa weeyaan hiqatun xaafidun lahu tasaaniif kutuba ayuu leeyahay laakinahu tadliiska cudurka loo yaqaano ayuu la yimaadaa gadaal dambana wuu isaga dadarsamay markuu weynaaday ama xaalad kale ay soo wajahday qala wuxuu yihi xadaثna xuseyn ibn cali aljucfi almuqri wa iqa can zaa'id ibn qudama athaqafi iqaة habtun saaxibu suna ahlu suna weya ninkaas qaala xadaثana saciid ibn abi caruuba ah, ninka la yidhaahdo waxaan ku khaldamay alqasim ibnu zakariya ibnu dinaar waa alqurashi waa iqa wey ninkaas ninka iqada oo xaafidka oo tasaaniifta lah oo laakiin tadliiska iyo ikhtilaadka uu ku dhacay tadliiskan lagu yaqaano ikhtilaadna ku dhacay waa ninka la yihah sacid ibn abi caruuba saciid ibn abi caruuba weeyaan qala xadaثna hishaam baa noo warramay adistuwai wa iqatu habtun rumya biاlqadr ana aba zubayr maxamed muslim ibn tadrus almaki xadaثan wuxuu u sheegay can naafic ibni jubayr أنa cubaydiلlah بn cabdالlahi بn mascuud wuxuu u sheegay xadaثahum inuu sheegay cubaydilah ama cubaydat weyaan cubaydata ibn cabdillahi bn mascuudin xadahum wuxuu sheegay ana cabdillahi bn mascuudin radia allahu ta arda qaal inuu yihi kunaa waxaanani fii qaswatin duulaan faxabasanaa almushrikuuna gaalada ayaa naga xabisay can salaati duhri salaada duhr iyo walcasri salaada casr iyo walmaqhribi salaada maqhrib iyo walcishaai salaada cisho falamaa goortii insarafa almushrikuuna gaaladii ay gidoomeen oo heryadoodii meesha u laabteen dhufaysyadoodii amara rasul wuxuu faray munaadiyan mid dhawaaqa oo muxuu aadimo fa wuxuu aqimay lisalaati duhri salaada duhur fasallaynaa waan tukanay wa lisalaati alcasr salaad casr ayuu aqimay fasalayna waan tukannay wa lisalaati almaqrib salaad maqrib ayuu aqimay fasalayna waan tukannay wa lisalaati alcishaa salaad cishaa ayuu aqimay fasalayna waan tukannay uma taafa calayna wuuna soo marayo faqaala wuxuu yidhi nabigeena calayi slat slam maa calى اardi arada ma ahaanin cisaabatan koox yadkuruuna xusaan allah alla weyne caza wajal hayrukum adinka aanan ahayn xadiidka marka nabigeena ala sl slam hadda ka horena saas maruu dhahay waana soo martay oo salaad cisha ay ka dhacday habeen dhexdaana waan soo marnay habeenihii horena waan soo marnay lafadooda laftirkeed nabigeena isku dhawaaq oo saxiixa weeyaan laakiin sanadka xadiidka ayaa daciif ay rag ku jiraan muxuu ahaa laga hadlay sidoo kale in aadaan meeshu isku jirin sheegitaanka ku sheegana waa shuduud weyaan shaad weyaan aliqaamatu liman nasiya rakcata min asala aliqaamatu aqimitaan la aqima ayuu baabkan u baab yahay liman qof nasiya hilmaama rakcatan hal rakca oo min salaatin salaad ka mid a ah. in waxaa weeyaan u aqima salaaddii aan tukanay markii salaaddii aan dhammaynay oo assalaamu calaykum asala alaykum oo qofku yidhi ayaa wuxuu xasuustay in hal rakca uu ka tagay mar uu weliba baxay oo bannaanka u aaday soo noqodka aad soo noqday marka wax ragcadii tukan rabaa in loo aqimo marka ood muxuu hal raka halkii rakcayadahayd aad aqimitaan la imaado iyo baabkan u baabi weyaan xadiidka lix boqol iyo afar iyo lixdanaad qala imam nasa alih ramat llah akhbarna qutayba ibn saciid ibn jamiil ibn طarif albaqlani iqatun habtun qala xadaثna leyt ibn sacd imaamu ahlu misra can yaziid ibn abi xabiib iqatun faqihun yursil can suwayd ibn qays التujibi almisri iqa qaala xadaثu wuxuu warramay can mucaawiya ibn xudayj mucaawiya ibn xudayj waa jahil wuxuu geeriyooday laba iyo kontonka jira nabigeena sal allah slam ana rasul rasulka sal slam salla wuxuu tukaday yowman maalin wuu tukaday oo fasallama nabigu salaamo noqsaday waqad baqiyat alxalqad baqiyat ay ku harsantahay min ay ka harsantahay min asalaad salaada rakcatu hal rakca saddex haddii duhur u ahaa saddex uu tukaday miduu isaga tagay haddii ay maqhrib ahaydna waxaa waye mid buu waa kada faadrakahu rajul nin baa ka daba tagay oo faqaala wuxuu yidhi nasiita min asalaati rakca salaada hal rakca ayaad ka hilmaamtay nabi allow fadakla masjid masjidka nabiga soo galay sal slm wa amara wuxuu faray bilaalan bilaal faaqaama salaa salaada ayuu aqimay wa sallaa binaas dadka wuxuu dujiyey rakcatan hal raka ayuu dujiyey faahbartu bidalika annaas dadka ayaan u sheegay faqaaluu lii waxay yidhahdeen atacrifu rajula ninka miyaad garanaysaa mucaawiya ibnu xudayj weeyaan la socya atacrifu rajula ninka miyaad garanaysaa qultu waxaan ihi laa maya ninka nabiga u sheegay oo qabtay miyaad garanaysaa maya ilaa an araahu inaan arka mooyane famara bi wuu isoo maray faqultu waxaan ihi hada huwa waa ninkan ninkan weeyaan mana yaqaana magaciisa mogta qaalu waxay dhaheen hada طalxa ibnu cubaydilah alcashar mubashiruun biاljanna nin ka mida ah weyaan ya saas ayaa lagu yihi weyaan marka nabigeena ala sl sl saan ayuu sameeyey waaya baabu aadaani raaci qofka ari jirka ah xoolo jirka ah oo keligiis ah inuu adimo oo weliba fadli aad u weyn uu ku sugan yahay ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidka lix boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis saxiix isnaad ah qaala imam nas aleh amat barna isxaaq ibnu mansuur ibn bahraam isxaaq ibn mansuur ibn bahraam alkawsaj wa iqatun habt qaala wuxuu yidhi ambana cabdiraxmaan ibn mahdi waa imaama xujatun habt can shucba asna waa imaam xujatun uh, habt an alxakam ibn cutayba alkindi iqatun habtun faqiih can ibn abi leyla cabdiraxmaan ibn abi leyla ya cabdiraxmaan ibn abi leyla taabiciintii ayuu ka mid yahay weliba kibaar ataabiciin waa wuxuu leeyahay boqol iyo labaatan oo ree ansaareed oo saxaabada nabigeena sal allah alay slam ayaan masjidkan kula kulmay markuu le masjidku leeyahin waa masjid nabowi ayaan kula kulmay dhammaantood kaanuu yatadaafacuuna alfutya fatwo markay noqoto waxaa loo imaanay mid baa loo imaani wuxuu leeyahay hebel weydii mid kii kale loo tegi wuxuu le hebel weydii kii kale loo tegi hebel weydii boqol iyo labaatan oo ree ansaareed ayaan kusoo garay ayuu leeyahay masjidka nabiga sal l slm oo culimoah nin fatwo u diyaar ahaan uusan jirin oo nin walba u le ninka kale saaxibka maxaa ah weydi haddana waad aragteenoo yacni fatwada culimo iyo daalibicilmi ma ahan qof walbaa fatwooni xataa kii aan tukanayna fatwooni fanaankiyaa fatwooni xaqiiqa fanaankiyaa fatwooni saas waa xaaraan waxaan waa xalaal waa kada yani imtixaankan haysta fatwada waxaa fatwooda almujtahid qofka mujtahidka basaa fatwooda mujtahidna shuruudiisa dee hadda haddii aan ka hadalna waad yaabaysaan afkan baad qabsanaysaan iyo qofka inuu soo naqliy ood yidhaahdo sheekh hebel ayaa sidaa fatwooday ama sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo majliska ayaa sidaa fatwooday u noqdo qof naaqilah oo wixii dadkii muxuu ahaa ay fatwoodeen culimadii soo gaarsiina un sheega laakiin inuu yidhahdo tanawiyu ku jira dugsaru dhiganaya amaba maba dhiganinba dhowrkoo kitaabu laqbaystay markaasuu ku leh ana araa fi hadi اmasأala aniga masaladan waxay uga muuqataa saas waaas mayd waaas waa diintii lagu ciyaaraba diintii lagu ciyaaraba marka boqol iyo labaatan saxaabada nabigeena kamid sal slm oo nin walba ninka kale uu amaad un an taquula cala allahi maa laa taclam ya dembiyada weyn markuu alla ka hadlay subxana wa tacala wuxuu leeyahay waan taquuluu cala allahi maa laa taclamuun inaad ilaahay eh, ka sheegtaan waxaadan ogeyn lidalika alxaafid ibn qayim caleyh raxmat ullah kitaab fii hada baab oo qiimo badan ayuu qoray kitaabkaas ha loo noqdo hana la akriyo kitaabka mataqaana culama oo kaga hadlaa fatwada iyo baabkeeda iyo aadaabteeda iyo in laiska ilaaliyo iclaam اlmuwaqiciin kitaabka la yihahdo yani kitaabkaas waa kitaab cajiib haddii aad si fiican u akriso fatwo iyo baabkeeda aad uguma degdegaysa qofka inaad wacdiso ama diin aad u sheegto ood waaan aad mxuu ahaa aad tirahda laakiin fatwa waxaad arkaysaa idaacadaha maarata nin baa iska fadhiisani markuu soo fadhiista adduuniya aakhira la weydiini saacad laba saac saddex saac ayuu fadhini waa aalib cilmi yar weliba markaasuu saa sii dayni saa sii dayni culimada weyno hadda oo mxuu ahaa allahu naxariistay wixii dhintay wixii nool allah xafidiye sheekh bin baas iyo sheekh ibnuthaymiin iyo barnaamijkii qiimaha badnaa taqaaneen nuurun cala derbi oo muxuu ahaa habeen kasta taqriiban u ahayn ishaa kadib soo geli jiray oo aad loogu ummadda aada ugu faa'idaysan jirtay su-aalo lasii diyaariyey ooy muxuu ahaa ay baxdi ku sameeyeen ayaa la weydiin jiray su-aalihiyaa la soo diri waa la aruurin waa loo geyni waa la diyaarini marka la diyaariyo ayuu sheekh soo fadhiisanaya markuu sheekh soo fadhiisto su-aalihii waxaa weydinaa waryihii isagana jawaabihii maruu soo diyaariyey markaasuu ka jawaabaya marka su-aalaha mubaashirka ah dhibkooda ma yara mararka qaar laakiin waxaa ku qabsani imtixaan adigoo kelimo yaro wacdi meel ufadhi <laughs> ayaa muxuuha ayaa muxuuha kadibna uun baab lagugu furi markaas oo kale waa in reer magaalayso marmaraa loo baahaya markaas toos looma abaaro waa laga waa laga xeeladaystaa waa dumalibaasiyeyn qolyahan siyaasiyiinta sooma arkin oo wax ay ogsoon yihiin ala weydiini marka wixiina mana sheegaya mana ka amusa mogta inaad meelahaad marmarto si aad mar idaacadda iyo t v-ga ugu dhexbahdo haddii kale badaa lagugu ridi haasatan wariyaalka waa nimin aad runtii u khibrad badano su-aalaha waa ku khatarsan yihin waayahay qaala imam nasaari ramat lla abarna waxaa noo warramay isxaaq ibn mansuur qaala anba'ana cabdiraxmaan eh, ibn mahdi weyaan can shucba can alxakim bn cutayba can ibn abi leyla cabdiraxman ibn abi leyla qaala cabdillaahi ibn rubayca rubayica cabdillahi ibn rubayica waa saxaabi in kastoo laleeyahay mataabici mise saxaabi radi allahu ta anhu isaga kaana waxu maca rasul nabiga ayula jiri fii safarin safar fasamica sawta rajulin nin codki ayuu maqlay yuadinu adima faqaala wuxuu yidhi mila qowlihi siduu yidhi oo kale yidhi yani wuu ka daba dhahay weyaan markuu imaamka markuu muadinka adima waa in muxuu ahaa faquluu mila maa yaquulu almuadin muadinka siduu le adinka dhaha soo ajir badan baa kusugan uma kadibna qaala wuxuu yidhi nabigeena calaih slam ina haada codkaas dhawaaqa la raaci hanam waa ari aw caazibun can ahlihi ama qof reerkiisa aad ugu fogwa oo muxuu ahaa skaabula duurjoog weyaan nin iskaabro weyaan fa nadaru way eegeen ninkii marka saxaabadii faidaa huwa raaci hanam waaba arijir nabiga codkiisu ka gar sal allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka kuxiga ama baabka kuxiga alaadaanu liman yusallii waxdahu qof keligii tukana inuu addimo ayuu baabkan u baabiyay xadidka lix boqol lixdi lixdanaad qaala imam sacdi raxmat akhbarna moxamed ibnu salama moxamed ibnu salama ibnu abi faatima ayaa la yihahdaa waa tabta waa reer muraad ya sheekh ha riwaayaadka hoos weyaan waa riwaayaad noocaasaa ku yeelaan ma ma marina aan marino annaga hoosu nooga dhigay maa sha allah xadiidka aadaan raaci miya kan kan anaga ken waa noo dhamaaday la socda kan shee xuseen arinayna qala imam sacdi abarna isxaq bn mansur lam asmac hada min bni abi leyla ibn abi layle kama maqlin dhawaaqaas amaba eh, muxuu ahaa inta ka dambayso kama maqlin qaala wuxuu yidhi rasul lah sal rasulka wuxuu yidhi sal slm ina hada kan la raaci hanamin waa arijir aw rajulun cazimin waa nin iskaabula ah ahli reerkiisa ka fog fa habata alwaadi waadiga ayuu ka hoobtay faidaa huwa biraaci hanamin waaba qof arijir ah ninka dhawaaqay waidaa huwa bishaatin mayitatin neef arigaho meyd ah ayaa meesha yeelo fa qaala wuxuu yidhi nabigeena cala sl slam atarawna miyaad u aragtaan oo idiin muuqataa haadihi neefkan ariga ah hayinatun calaa ahliha reerkeeda inay ku liidanta agteeda agtooda oo wax dheefla aynan ahayn miyaad u aragtaan soo idiinma muuqata qaal waxay yidhi nacam ha saasaan u aragnaa qaala wuxuu yidhi addunya adduunyada ayaa ahwanu ka liidanaan badan cala allaha laweyne min haadihi neefkan ariga ah calaa ahliha reerkeeda siday ugu liidanta agtooda ilaahay agtiisa adduunya saas muxuu ahaa si ka liidan ayay kaga liidanta weyaan ilah agtiisa yani adduunyada qiimo badan kama lahan sidaa wallahu aclam waayahay xadiidka lix boqol iyo lix iyo lixdanaad oo hoos imaanay aladanu liman yusali waxdahu qala imam nas aleh ramat ll abarna moxamed ibnu slmata qala xadaana ibn wahb cabdullahi ibn wahb waa ree masrwaana iqa can amr bn xariثin an aba cushaanata aba cushaana ninka la yihahdo cushaana ayaa la yihahdaa kunyadii weeyaan aba cushaanadaas ayaa mashhuur ku yahay waxaa weeyaan waxaa la ibnu yumin abu cushaana ibnu yumin ayaa la yihahdaa wuxuu u dhashay almucaafiriyi xadata wuxuu u warramay hahay can cuqba ibnu caamir aljuhani saxaabiga jaliilka ah radi alahu ta arda wuxuu geeriyooday lixdanka jir nabgena sal slam qaala wuxuu yidhi saxaabiga yacquub bn camir samictu rasuula baan ka maqlay sal slm yquul isagoo yacjabu rabbuka rabbigaa wuxuu la cajiba min raaci hanaman ari oo fii rasi shadiyatin fii rashi fii ra'si shadiyati اljabal buur tumburkiisa ama meesha u sarraysa buur meesha oo dhuuban dusheeda ahaaday oo yu-adinu adima bisalaat salaad oo yusallii tukada ayuu rabbi subxana wa taala la fayaquul lahu caza wajal alweyne wuxuu leeyahay unduruu waxaad eegtaan ilaa cabdii addoonkayga hada ekana yuadinu wuu adimi keligii wayuqiimu asalaat salaada iyo aqimi yakhaafu minii anuu iga baqi qad kafartu licabdii addoonkayga waan u dembi dhaafay wa adkhaltuhu ljanna jannan waan geliyey ayuu rabbi le subxaana wa tacaala bal fiiriya wax aan inaba caadi ahayn waa adiga duurkaas had joogtaa cidku aragta lama arko cidku kontarool lama arka aadin baad ku dhufatay waa kaligaa ilaahay subxaana watacaala marka aad buu runtii baqdin alla qofku ka baqa iyo qiimayn ilaahay agtiisu qiimo ka leeyahay ayuu muxuuha saa u samaynaya iyo muxuu ahaa e, iimaan ku jira ilaahay marka wuxuu e, ugu abaalguday in dembigiisa ugu dhaafay uuna ahlu janno ka dhigay waa nicmo aad weyn xaqiiqatan haddii marka tuulooyinka iyo meelaha la aado oo ari iyo geel waxaad raacdaba aad muxuuha ilaahay kuu qadaro aadaan ku dhufo si nasiibkaad u yeelato baabu iqaamati aliqaamatu aqimitaan liman yusali waxdahu qof keligii dukana aqimitaanka aimitaanka u aqim ayuu baabkan u baabay xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo lixdanaad qaala imam nasai ramat lla akhbarna cali bnu xujr asacdi almarwasi iqat xaafid qaala anba'ana qaala anba'ana waxaa noo warram ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi kaiir alansaari wa iqatu tabt qaala xadaana yaxya ibnu cali ibnu yaxya ibnu khalaad ibnu rifaaca ibnu raafic azarqi waa abtir aad u dheer can abihi abi ninka asaga waxa waa maqbuul can abihi aabihi ou yaxya cali ibnu yaxya ah waa iqa isna can jaddihi awowgii oo waxa weye khalaad Eh, amaba yaxya ibnu khalaad ah asna waa waa iqa waa iqa weeyaan qaarna waxay yihahdeen may ee eh, nabigu wuu arkay sal slm can rifaacat ibnu raafic oo ree ansaareed ahaa saxaabiga jaliilka ana ah, rasul rasulka sal slm baynamaa goor huwa nabigeena jaalisun u fadhiyo fii safi asalaati salaada safkeeda u fadhiyo fadakara alxadii xadiidka ayuu sheegay kadibna fatawada wuu weyse qaatay nabigeena sal slm wa fatawadana buu weyse qaatay amaba nabigu wuxuu yidhi fatawada weyse qaadadheh weyse qaado nin buu la hadlayay kamaa amaraka allahu alla weyne siduu kuu faray uma kadibna tashahad aadaanka la imow faaqim salaada kadibna aqim uma kabir allah akbar dhaweyaan qofka marka keliga uu yahay inuu muxuu aadaan la yimaado aqimitaan la yimaado salaad tukada ayuu nabiga faray sala allahu calayh wali wasalam aliqaamatu liman yusallii waxdahu qof keligii tukanaa inuu salaada aqima oo mashruuc ay tahay ayaa marka laga qaadanaa xadiidkaas kayfa liqima habkee loo aqima salaada xadidka lix boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadii saxiix qala imam nas alي ramat lla akhbarna cabdullah ibnu moxamed ibnu tamiim almisisi wa iqa qala xadaثana xajaaj alacwar iqatu habta can shucba imaamkii ataqanen weyn qala samictu aba jacfar muadinu masjid اcuryaan masaajidka wuxuu ku yeelay kuufa waa saduuqun yukhti can abi اlmuhanى muslim ibn abi اlmuhanى alkuufi waa reer kuufa asna waa iqa muadinu masjid اjaamic masjidka jaamic ahaa oo ku yeela kuufa ayuu muadinka ahaa qala wuxuu yidhi sa'altu ibnu cumar cabdullahi bn cumar ayaan weydiiyey can aadaan ayaan wax ka weydiiyey faqala wuxuu yidhi kaana aadaanu aadaanku wuxuu ala adi rasul rasulka zamanki sal sl matna matna laba laba waliqaamatu aqimitaankana maratan mara ilaa anaka adiga idaa qulta goorta aad tidhahdo qad qaamat الsalaa qaalahaa wuxuu dhahayaa maratayn laba jir yani qulhaa maratayn ay ka dhiganta faidaa samicna markii aan maqalno qad qaamat الsalaa qad qaamat sala markaan maqalnana waxaan samayn jirnay tawada'na weyse qaadan jirnay uma kharajna ila sala salaadaan u bixi jirnay waxaa weeyaan kolleyba dadka o dhan saamahayn dad baa inta badan majiday ku jiri jireen laakiin marba haddii salaada la aqimo fadhi waa dhammaaday aadanka haddii la aadimana waxaa sii fiican qofki inuu sii hormaro aliqaamatu ama iqaamatu kulli waaxidin nafsi qof kasta laftii inuu muxuu aha salaad u aqimo yacni imaam anasaa'i caleyh raxmat ullahi madhab cajiib ayuu meeshaan keenay oo isaga goori u ah maxay tahay wuxuu qabaa haddii toban aan nahay oon salaad muxuu ahaa aan tukanayno oon safarna khaasatan fi safar nin walba horta inuu aqimo markaa nin walba aimi sheeka aimi ana aimi hakada shee kale aimi marka la wada aimo ayaa kadibna salaadii haln imaam noqonaa saas qabo laakiin arinka asaga arin waxaa weyaan lagu raacay ma ahan weyaan calayhi raxmat ullahi raxmatan waasica xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad qaala imam sa amat akbarna cali ibn xujr waa taqana waa ninkaan soo marray ambana ismaaciil ibn culaya waa ninkii iqada xaafidka ahaa an khaalid alxadaa khaalid ibn mihraam albasri alxadaa weyaan waa iqatun xaafid an abi qilaabat cbdlahi bn zayd jarmi abi qilaaba hadii aad aragtaan waa cabdulahi bn zayd jarmi war kale ma laha waa iqatu faadil can mali ibn anas an malik ibn xuwayrit cafwan waa saxaabi jahiilka abu salmaan leyfi qaala wuxuu yihi qaala lii rasu rasulka wuxuu yihi sal slm i wali saaxiban lii i nin saaxiibkayga wuxuu noo yidhi idaa xadarat isalaad salaaddii ay soo xadirta faadina adimo uma aqima aqima uma liyo ummakuma imaha idin noqda axadukuma midkiin inta xadiidkan uu ka fahmay saas laakiin aqimadaas minha ha aqimo fahamka marka imaam anasai u fahmay cid la fahamtay ma laha weyaan fadlu tadiin aadaanka fadliga ayuu baabkan u baabiya xadidka lix boqol iyo toddobaatanaad intii hore aan soo marnay habeenkii arbacad ahayd ayaa intan lagu sii daraya fadliga akhbarna qutayba can malik can abi zinaad abi zinaad waxaa weeyaan cabdullahi bn dakwan almadani wa iqatu faqiih can acraj cabdiraxman bn hurmus wa iqatu habtun caalim can abi hurayrat wuxuu ka wariyey radia allahu taala ardah ninkaas abi hurayra ah waa taqaanaan abu hurayra war uma baahna in la sheeg sheega in loo duceeyo m radi lahu taa arda la ihahdo oo runtii aad iyo aad qalbiga iyo carabka looga duceeya ayaa loo baahan yah maxaa yeele axaadiista nabiga intuuna soo gaarsiiyey intay leegin waad garanaysaan ana rasul rasulka sal sl rsulkan wuxuu yidhi idaa nuudiya lisala salaada haddii la adimo adbar shayaan shaydaanka wuu carara wuu mxu dhabar joodiyaa walahu duraatun isagoo dabayl muxuu ahaa dhawaaqla ay ka baxayso duraadka waa taqaanaan yani dabayl ayaa mxuu aha ka fakani weliba dhawaaqeeda uu inaba caadihayn xataa laa yasmac atadiin aadaankiisuusan u maqlin wuu isku dhegatiraya ya dhawaaqaas dabeesha ka soo baxaysa ayuu isku dhegatiraya waaya maxaa yeele qiyaama inuu markhaati fura diidaya xasisnimo faidaa qudiya nida aadaanka hadii la dhamay aqbala wuu soo noqdaa xataa idaa hawiba bisalaa marka salaadii la aqimana adbara wuu dhabar jeediyaa waliba sidii weeyaan xataa idaa qudiya tawiib markii aqimitaanka la dhameeyana he aqbala wuu soo qaabila wuu soo noqdaa xataa yakdura ilaa uu muxuu ahaa kala galo kala dhexgala bayna almari qofka dhexdiisa iyo wanafsihi naftiisa ilaa adiga naftaada iyo dhexdiina uu gala weyaan waswaas in ku rido yaquul wuxuu le udkur kada wax fulaan xasuusa udkur kada wax fulaan xasuusa bad ganacsigaaga iyo danahaada iyo ciddaa ishaysane ciddaas heshiiskeedan iyo adduun ayuu kula gelayaa limaa lam yakun yadkur wuxuusan xasuusnayn ayuu muxuuha meesha usoo dhigaya xataa yadalla ilaa muxuu aha almaru qofka ilaa uu ka ahaada in yadri ay laa yadri uusan ogeyn kam salla intu tukaday intaas naafiye waay marka shaydan kolley arrinta ayada markhaati uma baana sooma waana wada naqaana wixii kaa dhuma intaad ka xasuustaa <laughs> mu kula shaqaynaya si fiican buu kula shaqaynaya shaydaanka yani wixii kaa dhumay ood meelaad u aad u raacdo garan weyday salaad ungal un nin baa waxaa la yidhi iyo wax fulaan baa iga lumayo meelaa uraa wuxuu yidhi intaad masaajidka weyse qaada masaajid tage khushuuc la imow khushuuc khushuuc run la imow markaad shaydaanka de markaad khushuucdaan ugu daran mota markaad khushuuca la imaado markaasa ugu daran markaad ay ku maraysa meel khatar ahoo dee allah subxaana wa toos ay muxuu ahaa aad ula xiriirto markaasuu ku leeyahay wixii kaa luunsanaa halkaasay ku yeelaan yani subxaanala cadownimo intaa gaarto weligin miyaad aragteen waayahay alistihaamu cala atadiin aadaanka waa hal intaan maan labada xadiisoo yar maasaan len waqti waa baska dhamaaday Eh, alistihaam cala tadiin aadaanka m in loo qori tuurto ayuu baabkan u baabiya xadiidka lix boqol iyo ko iyo toddobaatanaad qaal imam sacd ramat lah abarna qutayba bn saciid can maalik qutaybe iyo maalik iyo waan ka soo gudubna marayna hadda lisma weydiinay sooma in la sheeg sheego la dhah qutayba ibnu saciid waa ninke iyo maalik ibn anas abdalhijra miyaa loo baahan ya marka waxaan gaari doonaa mar dhowaan fogeyn mark intaan konton gaarin ka hore rag badan ayaan dul mari doonaa oonan dib dama loo akhrin doonin ninka nagu cusub uman insha allahu tacaala ayaan ka hadli doonaa qala imam s ramat lla abarna qutayba ibn saciid can malik can sumay waa mawla abi bakr ibn cabdiraxman ibn xaari ibn hishaam almadani iqa can abi saalix dakwan saman zayat almadani wa iqatu tabt can abi hurayrata radi allahu taala arda ana rasul sl rsulkan wuxuu yidhi low yaclamu الnaas dadka dii ay ogsoon yihiin maa fi nida aadaanka wixii ku sugan iyo wasafi اlawal safka hore uma lam yajiduu aynan helaynin ila an yastahimuu inay u qoro tuurtaan calayhi lastahamuu caleyh way u qoro tuuran lahaayeen walow yaclamuuna haddii ay ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri in xiliga hore khaasatan kulaylaha loo degdega salaada iyo masaajida lastabaquu ileyh wa u baratami lahaayeen walow calimuu haddii ay ogaan lahayen maa fi lcatama ishigeelmaalka wixii ku sugan iyo wasubxi salaada subax la way imaan lahayn walow xabwan ayagoo si qaaba ha yimaadeene saasuu nabigeen l sal alla alay slam itikhaadu lmuadini aladi laa yaahudu calaa aadaanihi ajran muadin aanan muxuu ahaa lacag ku qaadanayna aadaanka in la samaysta ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidka lix boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qala imam ns alي mat abarna axmed ibn sulaymaan abulxusein aلruhawi weya iqat xaafid qala xadaثana afaan cafaan ibn muslim albahili albصri iqaة tabt qala xadaثana xamaad ibn slma ibn dinar wa iqaة caabidu اkhtalطa biaakhirihi qala xadaثana saciid aljurayri wa ibnu iyaas abu mascuud اbصri waa iqa weeyaan can abi اcalaa yaziid ibn abdlahi ibn cabdillaahi الshakhiir waa iqa can muطarif ibn cabdillaahi الshakhiir weyan asna alcaamiri alxarashi wa iqaة faadil caabid can cuثmaan ibn abi اlcaas aلthaqafi aلطaa'ifi caamilu rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waali waslm wa abu bakrin caamilu rasul lah sl sl abi bakrin wa cumara fi الطaa'if wuxuu ahaa gobnatooraha nabigeena u magacaabay sal slam magaalada طaa'if inuu mas-uul ka noqdo sidoo kale inuu mxuu ahaa markii nabigu dhintayna waa si mxuu ahaa meeshii inuu kasii wada abubakr ayaa usii wakaashay ilaa xilliga sayd cumar ayuu mxuu meesha sii hayay radia allahu tacala an arda qala wuxu qultu waxaan ya rasul rsulka allow ijcalnii waxaad ii dhiibtaa ama iga yeeshaa imaama qowmi tolkay inaan imaam u noqdo nabi allow imaam iga dhig tolkay oo nimankii reer aif oo reer aqiif mxuu ka dhashay imaam iga dhig madax iga dhig weyaan o faqaala wuxuu yidhi anta imaamuhum adaa imaamkooda marka madaxawt aanku imaamanka aga dhigay waqtadii biadcafihim kooda ugu tabardarana salaada ku xiro saad ugu xirani yacni markii ay joogaan waxaad qiimaysaa kan tabarta daran salaad dheer haska gelin dadka qiimey kula jooga oo dujinaysa kan ugu tabarta daran intuu ka bixi karo salaadda ka dhig inuu kari karo ee asaga salaadda geli maahan macnaheeda waqtadii biadcafihim kooda ugu tabarta daran ku dayo weeyaan oo tabartiisa salaadda ku bixi tan saddexaadna wاtakid waxaad samaystaa muadiنا muadin laa yaakhud calىa adaanihi ajra aadaankiis aanan ku qaadanaynin wax ajuurah amaba wax mxuu aha mishaar aan ku qaadanaynin saas saddexdaas qodob ayuu nabigeenna ala sl slam u sheegay ninka la yihahdo marka mxuu ahaa ninka la yidhaahdo cuثmaan ibnu abilcaas wuxuu dalbaday in madax laga dhigo nabigeenana calayh sala slam wuxuu dhihi jiray oo taqaanin annaga shaqadanaga uma dhiibano qof dalbaday tan waa ka duwanta ninkan waxaa u muuqday in dalbashada uu dalbana ay u noqonaysa islaaxan liqowmihi niminkii reer aa'if oo taqaaneen reer taqiif oo nabiga dhagax kala soo daaday alayh sala slam ayuu ka dhashay oo soo islaamay marka isaga madaxnimada uu qabana waxa u muuqatay iyo imaamku u noqona inay diintooda aad u ficnaan doonto ayaa u muuqatay ijcalnii calaa khazaain ardi innii xafiidun caliim sida nabi yuusuf oo kale saasaa u muuqatay arrinkaas marka haddii ay saa tahay waa oo dareemaysa in cid meeshan qabanaysa oo sidii aad u hagaajin lahayd diintoodii adduunka aad u hagaajin lahayd ayna jirin markaas oo kale waa baab kale oo dhan maslaxa umadeed ka fiirinaysa tan labaad arrinta ayada ahayd nabigan uu ogolaaday sala allahu calayh wali wasalam ogolaashadu ogolaadan waxay keentay markii nabigeenna uu geeriyooday calayhi salaat salaam magaalo kasta iyo tuulo kasta oonan maka iyo madiine iyo daa'ifta isaga uu joogay aan ahayn inay wada gaaloobaan markii dadka ay ridoobeen ayaa wuxuu yidhi kaali kaali isu imaada cumaan bn caas wuxuu dhahay warnimiyo islaamnimadiini ah shalay ahayd oo islaamka ilaahay markii ay muxuu ahay islaamayeen waad ogeydeen tobannaan sanaad ka dambayseen shalay aad islaamteen haddana maanta waxaa weeyaan shalay adinka islaamay haddana gaalnimaad gelaysaan ceeb intaa leeg muxuu ah idin fuulin markaasay islaamnimada ku sugnaadeen soo ma jeed ijcal ijcalnii imaama qawmide saasay keentay soo ma jeed habatuu lidaalika waxaa weeyaan waxyaabaha lagu ammaanay reer aif ka mid ah athabaat cala alislaam lama rtad اcarab markay ridoobeen ay ku sugnaadeen qodobka kale oo raba inaan m dul istaago waxaa weeyaan muadinka in uu ajuuru ku qaata waa sida wanaagsan sida wanaagsan weyaan laakiin culimada way isku khilaafeen sida saxdaa waxaa weeyaan qofka inuusan shardi asaga dhigi intaas in la siimooyna ma adimaayo hadduu yihahdo markaas marka ay xun tahay laakiin in mxu baytmaal muslimiin muadinka imaamka masaalixda ummadda u taagan in laga siiyo waa laazim haddii kale masaalid dumi adumi sidaa weyaan hada wallahu aclam wsala اllah waslm calى cabdihi wa rasul mustafa